بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الدرس الرابع عشر درسiga afar iyo tobnaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka waramayaa addacwatu sira dacwaddii rasuulka calayhi afdal salaati wa atamu tasliim oo ku bilaabantay si siri ah ama aan la muujinayn oo la doonayo si hoose inay ku socoto waxaynu ka soo baxnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyooday ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu fariin u dhiibay marka rasuulku waxa uu gudbinayaa ayuu gudanayaa waajibkii la saaray oo dacwaddaa dadka inuu gaadhsiiyo maadaamu arrintani marka ay tahay arrin cusub rasuulku calayhi salaatu wasalaam bilowgii hore si hoose ayuu u bilaabay bada'a annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ku bilaabay amaba uu bilaabay bidacwati dacwaddii iyo yeedhmadii dadka uu diinta ugu baaqayey siran si hoose lamaa nasala calayhi markii ay ku soo degtay dushiisa hadalka ilaahay wuuhi yaa ayuha almuddahiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahhir wاlrujza fahjur walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir waxaa aayaadkaas si tooso loogula hadlayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay leeyaha ayuha almudahir kaagan isduuduubaya isqarinayow qum kacoo fa andir dadka u dig wa rabbaka rabbigaana fakabir weyne wa hiyaabaka maryahaagana fatahir nadiifi waarujsa xumaantana fahjur ka dheerow walaa tamnun waxaa bixinin tastaktiru adigoo doonaya inaad wax ka badan aad ku hesho walirabbika rabbigaana fasbir u sabiroo culayska iyo dacwadda aad sabir bay kaaga baahan tahay ogow fadacaa dabeeta rasuulku waxa uu u baaqay oo islaamnimada uu ugu yeedhay ahla baytihi dadkii guriga kula noolaa waman iyo ciddii yahiqu bihi uu ku kalsoonaa oo min asdiqaa'ihi asxaabtiisii ka mid ah alladiina kuwaasoo yactaqiduuna rumaysnaa sidqahu rasuulka runtiisa calayhi salaatu wasalaam dacaahum wuxuu ugu yeedhu ugu baaqay ilaa cibaadati illaahi waxdahu ilaahay keligii inay caabudaan waraafati binnaasi dadka inay u turhaan ee u dabacsanaadaan walitixaadi inay midoobaan wa tarki alxarbi dagaalka iyo colaadana ay iska daayaan waqad bada'a rasuulku waxa uu ku bilaabay bidacwati dacwadda siran si hoose ayuu u bilaabay khawfan isagoo ka baqanaya min mufaaja'ati nnaasi dadka inuu ku kediyo biamrin arrin lam yacrifuuhu aanay u baranin walam yasmacuu bihi horena aanay u maqlin aan dacwaddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba qaybood ayay ahayd addacwatu asiriyatu iyo addacwatu aljahriya dacwadda siriga ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sida hoose u waday waa cahdigii iyo xilligii maka weeyaane ayaa iyana waxa weeye aan idhaahdo dacwaddii maka ka socotay ee makiga ahayd ayaa waxay u kala baxdaa mid siriya iyo mid jahriya saddexdii sanee u horreysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si hoose ayuu dacwadda siriga ah u waday saddex sano kadib waxaa la amray inuu kor u qaado ummaddana uu gaadhsiiyo markaa dacwadda jahriga jahrigaah waxay ka soo bilaabantay saddex sano kadib markii loo waxyooday ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka hijroonayay waa intii maka uu joogay dacwadda madaniga ahina waxay ka bilaabantay markii rasuulku uu u hijrooday magaalada madiina ilaa intii uu ka geeriyoonayay calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii waxyigu uu ku bilaabmay saynu hore u soo tilmaanay maalintii koowaad markii loo waxyooday waxyigii inqitaac kooban baa ku yimi ama kala go ayaa ku yimi xoogaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalmo ah ayaa waxyigu ka maqnaa waxaa rasuulku uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aniga oo ka soo socda qaaru xiraa oo gurigayga ku soo socda baa waxaan dareemay buu yihi sanqadh xagga saraan eegayo mise waaba malaggii iigu yimi qaaru xiraa oo kursi ku fadhiya hawada sare waxau idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete waan argagaxay ilaa dhulkaba aan ku dhacay kadibna waan soo cararay gurigaygii baan imi anigoo aada u ordaya oole dahiruunii dahiruunii iduuduubo i qariya markaasaa aayaadkani ay soo degeen yaa ayuha almudahiru qum faandir ilaa akhirih waxaa markaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaamoo dacwadda uu bilaabay ay ahayd mid siri ah shayga siria siriga kuwa amaba aada qarinayso ee sirta kuwa ah inta badan waxaa lagu bilaabaayo haddii aad xataa sheegayso looga warramaa cidda aad ku kalsoon tahay waxaa rasuulku markiiba dacwadda uu ka bilaabay gurigiisa iyo intii kula noolayd waxaa kaloo uu raaciyey oo dacwadda uu u bandhigay raggii ay asxaabta ahaayeen ee iyaguna ku kalsoonaa runtiisana yaqaanay isaguna uu garanayay ahaana rag uu ku kalsoon yahay waxaa markaa uu ugu baaqay dhowr qodobo jaahiliyada iyo islaamka ka hor carab caade iyo dhaqan u ahayd oo aan fiicnayn hadday tahay shirkiga iyo haddii ay tahay yani waxa weeye dagaalka iyo colaadda oo iyaga caado u ahayd buu uga digay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uguna baaqay arrimaha cagsigooda kow wuxuu ugu baaqay ilaa cibaadati illaahi waxda ilaahay keligii inay caabudaan oo dee shirki baa xilligaa waxa weeye siyaadada iska lahaayo haystay oo meel walba asnaan baa dee lagu caabudayey qodobka labaad ee uu kala hadlay sheekhu uu tilmaamay waa alra'fatu binnaas dadka in loo dabacsanaado loo turo oo aan lagu adkaanin oo loo naxariisto xilligaa waxaa badnaa jafaaga iyo adayga iyo nin waliba cidda uu toocsan kara inuu toocsado waxaa kaloo ugu baaqay walitixaad inay midoobaan waa xilli tafaruqa iyo kala taga iyo ismaandhaafku uu ku badnaa oo inaga darsigii hore ku soo marnay wa kaanuu mutanaafiriina mutashaajiriin waxay ahayn kuwo kala tegey oo iswada khilaafsan dagaalka inay iska daayaan iyo colaadda ayuu ugu baaqay waxaa haddaba la isweydiin karaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddan si siriya buu u bilaabay bilowgeedii hore sababtu maxay ahayd sheekhaa inooga jawaabayo wuxuu uhi khawfan min mufaaja'ati اnnaasi biamrin lam yacrifuuhu walam yasmacuu bih sababta ku kaliftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dacwadda si hoose uu u bilaabo wuxuu islahaa dadku yaanay ku yacni u arkin oo kadis aanay ku noqonin arrin aanay horaba u arkin horana u maqlin oo ku cusub taasi dabeeta ay keentay inay markaba deedafeeyaan ay diidaan oo in si sirri oo hoose lagu bilaabo faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah in siyar siyar loo maqlo dacwadda oo iyadoo dadka dhagahoodii ay ka buuxsantay dadkiina warkeeda ay hayaan ay ka dharagsan yihiinuun la iclaamiyo dabeetana taasaa ka fudud in dadkii oo aan ogeynba oo khabar maafisha lagu soo dhex tuuro markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu qaatay ilaahayna uu faray in waxa weeye si sirriya uu ku bilaabo si ummadda ay si hoose ugu bilaabanto dabeetana dhex gasho kadibna meel walba laga maqlo marka dambe oo ay soo shaac baxdo kadibna la iclaamiyo waaya waxaana arrintaa ina tusinayaa yacni inay si sirriya ku socotay nin loo odhan jiray camar binu cabasa baa wuxuu leeyay waxaan maqlay oo si hoose igu soo gaadhay nin magaalada maka joogo oo yukhbiru akhbaaran warar sheegaya warar aan dadka anay u baranin oo aan hore loo maqli jirin wuxuu uhi dabeetana gaadiidkaygii baan soo kaxaystayo magaalada makaan imi anigoo doonaya ninkaa la sheegayo bal inaan ka war helo waxau idhi dabeetana faidaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama mukhtafiya mise waxaaban u imi rasuulka oo isqarinaya dhuumanaya riwaayadka qaarkood mustakfiya isagoo dhuumanaya oo aan doonayn in la arko dacwaddaa uu wado baan magaalada maka ugu imi buuri marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa dacwadda uu ku bilaabay si siriya aayaadka qur'aaniga ahina waxay tilmaamayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xil loo xambaariyey waajibna la saaray inuu dadka u digo rabbigiina weyneeyo maryihiisa uu daahiriyo iyo dee acmaashiisaba xumaantana uu ka dheeraado oo iska ilaaliyo inuu wax u bixiyo si uu mar dhow wax badan ugu helo ama uu dadka ugu gallad sheegto rabbigiina inuu u sabro oo macnuhu yahay dacwaddaa lagu dhiibay iyo diintaa aada xambaartay waxaa ka horeeya oo yacni kaa hor imanaya culaysyo badane u sabr waanaynu arki doonnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam culaysyadu siday markiiba ugu bilaabmeen bada'a annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu bilaabay bidacwati dacwadii siran si hoose ayuu u bilaabay lamaa nazala calayhi markii dushiisa ay ku soo degtay qowluhu tacaala yaa ayuha almudairu qum faandir wrabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir wاlrujza fahjur walaa tamnun tastakfir walirabbika fasbir fadacaa rasuulku dabeeto waxa uu u baaqay ahla beytihi dadkii guriga kula noolaaye ehelka u ahaa waman iyo ciddii yahiqu bihi uu ku kalsoonaa oo min asdiqaa'ihi asxaabtiisa ka mid a ah, ayuu ugu yeedhay diinta islaamka aladiina kuwaasoo yactaqiduuna iyaguna rumaysnaa sidqahu rasuulka runtiisa dacaahum wuxuu rasuulku ugu yeedhay ilaa cibaadat illaahi waxdah ilaahay subxaanahu watacaala keligii inay caabudaan oo shirkiga ay waxa weeye ka dheeraadaan aslu dacwana wa addacwatu ila tawxiid marka dad loo baaqayo diinta loogu baaqayo waxa ugu mudnane ugu horeeya waa tawxiidka xataa haddii ay muslimiin yihiin oo macnuhu maaha qofku marka uu muslim yahay umama baahna tawxiid in lagala hadlo macnuhu maaha baahi badan buu u qabaa in tawxiidka la xusuusiiyo oo la fahamsiiyo oo loogu baaqo oo wixii tawxiidka dhaawacayana la baro waayo towxiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu baaqayeyna waa tawxiid alcibaada waayo gaaladu tawxiid rububiya dee way aaminsanaayeen ilaahay inuu caalamkan maamulo oo kownkan isagu uu maamulo uu dilo waxau doono uu dilo waxa uu doono uu nooleeyo sida uu doono uu ka yeelo arsaaqda isagu uu bixiyo way aaminsanaayeen qur-aankana waa ku cadda marka tawxiidka ay dee ku gaaloobeen ee lagu haystay intooda badani waa tawxiid aluluuhiya halkaasaanu rasuulku ka abaaray calayhi salaatu wasalaam macnuhuna maaha in la leeyi dee muslimiin baa dadka qaar baa marka lahaa gaaladu tawxiid urububiya way aaminsanaayeen baa marka wuxuu la soo boodaya oo markaa dee muslimiin bay ahaayeen miya marka dee waxa weeye macnuhu tawxiid urububiya dee keligii qofku miyuu muslim ku noqonaya isagoo xaggan shirki ka daldalaya oo asnaam caabudaya oo cibaadaadkii cid kale siiyey muslim kuma noqonaya waaya dacaahum wuxuu ugu baaqay ilaa cibaadat illaahi waxdah waalra'fati binnaas dadka inay u tidhaan oo laysu naxariisto walitixaadi inay midoobaan wa tarki alxarb dagaalkana inay iska daayaan waqad bada'a bidacwati siraa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda si hoose ayuu u bilaabay khawfan isagoo ka baqanaya min mufaaja'ati innaasi dadka inuu ku kediyo oo kadisuu kaga dhigo biamrin arin lam yacrifuuhu aanay u baranin oo aanay garanayn walam yasmacuu bihi weligoodna aanay maqlin marka macnuhu waxa weeye si hoose marka loo bilaabo dee joog hoose iyadoo ku duulaysay dadka gaadhaysa oo laga yaabo inuu qof waliba maqlo ama ugu yaraan dee warkeedu dadka uu soo gaadho idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasuu doortay maslaxaduna saasay ku jirtay as'ila mataa bada'at iddacwatu sira goormo ayay dacwadu si hoose u bilaabantay man aladiina dacaahum siran wa ayo kuwa uu rasuulku si hoose ugu yeedhay ee dacwadda uu gaadhsiiyey ilaa ayi shayin dacaahum muxuu rasuulku ugu baaqay calayhi salaatu wasalaam limaada bada'a bidacwati sira rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda sababta uu si siriya ugu bilaabay maxay tahay alkhulaasa bada'a dacwata sira rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda si siriya hoose ayuu ku bilaabay fadacaa qaraabatahu wa aalahu wuxuu rasuulku u baaqay oo uu ugu yeedhay qaraabadiisii iyo ehelkiisii ila tawxiidi towxiidka wali'tilaafi iyo midnimada warifqi iyo in loo turo loo dabacsanaado biducafaa'i dadka jiliicdasan addarsu alkhaamisu cashar darsiga shan iyo tobnaad walu lmu'miniin waxa uu ka warramaya ma uu tilmaami doonaa mu'miniinta kuwii ugu horreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeya rasuulku mar haddii dacwaddii uu bilaabay weliba si hoose uu u bilaabay waxaa xusid mudan in wax laga ogaado ciddii haddaba ku guulaystay alla uu waafajiyey dacwaddaa bilowgeediiba inay aqbalaan yay ahaayeen awalu man aamana bih ciddii ugu horraysay ee rasuulka rumaysa min nisaa'i dumarka xaggooda marka la eego khadiijatu khadiijo weeye oo ahayd ooridii nabiga calayhi isalaatu wasalaam wa kaanat waxay ahayd khadiiji tactaqidu mid rumaysan sidqa risaalatihi farrinta uu sida runnimadeeda mid aaminsan bay ahayd waxaana arrintaasi keenay limaa dahara laha waxyaabihii rasuulka uga muuqday oo minal calaamaati astaama ah calaamadahaasoo addaalati tusinaysa calaa nubuwatihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisa mundu safratihi laga soo bilaabo markii rasuulku uu safray maca khaadimihaa maysarata iyadoo weheliyo ehm, ninkii addoonka u ahaa khadiije maysare lo odhan jiray shaam markii ay safreen wa awalu man ciddii u horraysay aamana rumaysa bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam min arijaali ragga xaggooda abuu bakrin isidiiq weeye radia allahu canhu wa kaana waxa uu ahaa abuu bakr sadiiqahu rasuulka saaxiibkii qabla bachihi intaan la soo dirinba ka hor rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxiibbay ahaayeen walam yacahad calayhi abuubakar rasuulka ugamuu baranin kadiban wax been ah sidaa awgeed buu judhiiba qaatay oo uu rumeeyey wa zayd bnu xaariata waxaa kaloo raggaa waaweyn ciddii ugu horraysay rumaysay ka mid ahaa abubakar marka laga yimaado zayd binu xaaria wa kaana waxa uu ahaa zayd mamluuka nabiyi sala allahu calayhi wasalam mid rasuulka addoon u ah fa actaqahu dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xoreeyey wa awalu man ciddii u horraysay ee aamana rumaysa bihi rasuulka min asibyaani carruurta iyo dhallaanka xaggooda marka la eego waa caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu ardaa wa kaana waxa uu ahaa cali rabiiba nabiyi sal allahu alay wasalam mid ku koray guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad dacaa wuxuu ugu yeedhay abuu bakrin abuu bakr man yuxibuhu cidda uu jeclaa isagu wayuxibuunahu iyaguna dee isaga jeclaa ayuu diinta ugu baaqay oo ugu yeedhay fa ajaabahu waxaa aqbalay oo arrintaa ka soo jawaabay jamcun kaiirun jamaacaad fara badan minhum waxaa ka mid a raggaa cumaan abu bakar gacantiisa ku soo islaamay cumaan bnu cafaan radia allahu canhu haaliu khulafaa'i araashidiin alkhulafaau araashiduun koodii saddexaad weeye wazubayru bnu lcawaam iyo saxaabigii lo odhan jiray zubayr bnu cawaam rag kalena da wey jireen sida cabdiraxmaan bin cawf iyo sacd ibn abi waqaas iyo ayaa jira iyaguna ku soo islaamay gacanta abu bakrin radia allahu canhu darsigani waxa uu ka warramayaa awalu man aamana bihi ciddii u horraysay rasuulka rumaysa alayhi salaatu wasalaam waa uu kala qaaday sheekhuo xagga dumarka yaa ugu horreeyey ragga waaweynna yaa ugu horreeyey xagga caruurta da-yartana yaa u horreeyey awalu man aamana bihi min annisaai khadiija dumarka xaggooda marka la eego khadiija ugu horeysay waxay leeyihin culimmadu dumarka oo qura maahee waa awalu man aamana biاnnabiyi sala allahu calayh wasalama iطlaaqan waa ciddii ugu horreysay rasuulka rumaysa iyadoo la kala qaadin rag iyo dumar iyo carruur ah, khadiija radia allahu canha waxaa jiray sababo keenaya inay noqoto awalu man aamana bih waa ciddii ugu horreysay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqdhaqaaqiisa iyo waxyigaa lagu soo dejiyey iyo dee ka warhaysay ogeyd weeye ee rasuulkuna uu u warramaayey uu u sheeganayey marba wuxuu soo arko iyo dhibta uu dareemayo ama culayska uu dareemayo iyaduna waa tii dejinaysa waa markii waxyigu bilaabmay inta aanu waxyigu bilaabmin ka hora calaamada iyo astaamo iyo waxyaabo muujinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam mustaqbalkiisu inuu weyn yahay bay marka horeba haysay arrimahaasi waxay keeneen inay noqoto awalu man aamana binabiyi sala allahu alay wasalam ciddii ugu horreysay ee rasuulka rumaysa waay waxaa kaloo uu tilmaamay awalu man aamana bihi min alrijaal ragga xaggooda marka la eegana ciddii ugu horraysee rumaysa waa abu bakrin radia allahu canhu wa ardaa iyo zayd binu xaarisa abu bakr dhinac kale waxa uu awaliyada iyo hormoodkaba u sitaa ciddii ugu horraysay ee rasuulka rumaysay ee ka baxsan aalubeytkiisa iyo gurigiisa ile dadkan kali gurigiisay kula noolaayeen dee khadiijo waa ooridiisii zayd binu xaarisa waa addoonkiisii cali bin abi aalib guriga rasuulku ku noolaa laakiin marka laga hadlayo cid qaraabadiisa ka baxsan waxa ugu horeeyey abu bakrin radia allahu canhu ardaa abu bakr laftiisa in rasuulka uu rumeeyo oo uu raaco waxyaabaha ka caawiyey waxaa ka mid ah marka horeba rasuulka isku dheeraayeenoo asxaab bay ahaayeen iyo saaxiibo qabla albictha intaan rasuulka loo waxyoon ee aan la soo dirin ka horba waxa uu rasuulka u ahaa saaxiib manuu uga baranin intaa waxa weeye rasuulka uu saaxiibka la ahaa waxaaba yaraatee been iyo xumaan iyo ballanka bax iyo wax uun keeni kara in la idhaha malaha been buu sheegaya ugamu baran abubakar laftiisaa waxa uu ahaa tilmaamaha iyo muwaasafaadka uu leeyay markaad eegto kuwa uu dadka kale in badan oo ka mid ah ama intooda badan uu kaga fiicna oo muwaasafaad aada u qiimo badan ayaa uu lahaa abu bakrin radia allahu canhu waxaa kaloo ragga ka mid ahaa rumeeyey rasuulka xagga ragga marka la eega zayd binu xaarita zayd binu xaarithata binu shuraxbiil rasuulka addoon buu ahaa waxaanuu rasuulka ka soo galay xakiim binu xisaam radia allahu canhu ayaa dee qabla alislaam oo intaan rasuulka loo waxyo nin ka hor ayaa waxa uu tegey shaam xakiim binu xisaam khadiijo ayaa idow ah oo waa xakiim binu xisaam binu khuwaylid iyana waa khadiijatu bintu khuwaylid soo ma marka idow ahayd addoommo fara badan buu kala yimi shaam dabeeta addoommihii faraha badnaayee uu la yimi ayaa wuxuu khadiijo eedadii a ah ku yidhi eh, xakiim addoommaha mid ka mida ka dooro zayd bay ka dooratay marka binu xaarita markii dabeeta rasuulka ay u timi calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulku ku yidhi dee aniga ii hibee haddaba aniga igu soo wareeji dabeetana sidaasaa zayd oo markaa dee khadiijo addoon u ahaa oo la siiyey iyaduna rasuulka alayhi salaatu wasalaam ku siisay kadibna rasuulku wuu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam aadna wuu u jeclaa rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliim oo intaan la nahiyin ama tabaniga waxa loo yaqaano diintu aanay diidin qofku inuu yani waxa weye inaan ka dhigan karta dhigan kara ama uu qofku ku abtirsan kara cid aan dhalin waxaa lo odhan jiray zayd binu muxamed markii dabeetana ay soo degtay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin ayaa zayd binu muxamedi ay istaagtay waayo aayaddu waxay tilmaamaysaa raggaa saxaabada ka mid ee waaweyn inaanu mid ka mid a ah rasuulku aabba u ahayn deetana waxaa loogu yeedhay magiciisi iyo aabbihii de oo ah zayd binu xaaritha waayo isaguna rasuulka aada buu u jeclaayo beri dambe oo dee ile marka hore dadkoodiiba waa ka maqnaaye la ogaaday inuu maka joogo ayaa waxa uu yimi aabbihii zayd binu xaarisa oo markaa dee nin dhalinyaro ah waxaa dabeetana uu zayd doortay inuu rasuulka la joogo calayhi isalaatu wasalaam yani inuu aabihii raaco uu iska diiday jacaylka uu qabay rasuulka alay isalatu wasalaam waaya xagga caruurta marka la eegay ugu horreeyey buu sheekhu tilmaamay caliy bnu abi aalibin radia allahu canhu wa ardaa cali abi aalib waxa uu ahaa rabiibu rasuuli sala allahu alay wasalam rasuulka ayaa koriyey oo gurigiisa uu ku barbaaray sababtuna waxay ahayd abu aalib oo cali bin abi aalib aabihiya inamo fara badan buu dhalay dabeetana abaar daran baa dhacday kadibna cabbaas binu cabdilmualib ayaa rasuulka u yimi oo ku yidhi adeerkaa abu aalib inamo badanna wuu leeyo caruurtu way ku badantay abaartaa iyo dhibaatadaasina way jirtaa dee carruurta aynu qaar ka kaxayno dabeete rasuulku alayhi salaatu wasalaam arrintaa waa la qaatay cali binu abi aalib buu soo kaxaystay marka cabaasna jacfar binu abi aalib ayuu waxa weye gacanta ku hayay marka cali rasuulkuu la koray alayhi salaatu wasalaam oo uu ku koray waxaanu noqday awalu man aamana bihi min asibyaan waaya haddaba dacwaddaasi markii ay bilaabantay abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah waxaa uu isku dayeysna dacwaddii inuu bilaabo oo ciddii uu ku kalsoonaa ee asxaabta ay ahaayeen ay isku fiicnaayeen dacwadda inuu bandhigo rag badanoo waxa weeye ka mida raggii asxaabta ay ahaayeen ayuu dabeetana dacwaddii u bandhigay cuhmaan binu cafaan baa ka mid a zubeyr binu cawaan baa ka mida alxatu binu cubaydilah baa ka mida sacad binu abi waqaas baa ka mida cabdiraxmaan binu cawf baa ka mida raggaasuu dacwaddii u bandhigay iyaguna way islaameen oo way la qaateenba oo dacwaddii waa la qaateen sidaasaa waxay ku noqdeen dabeetana alraciilu alwalu fi lislaam lodkii ama jiilkii ugu horreeyey ee diinta islaamku ay yeelato taasay ku noqdeen awalu man aamana biawalu man ciddii u horreysay aamana rumaysa bihi rasuulka min annisaai dumarka xaggooda khadiijatu khadiijo weeye wa kaanat waxay ahayd khadiiji tactaqidu mid rumaysan oo aaminsan sidqa risaalatihi sala allahu aleyh wasalam farrintaa rasuulku uu sida runnimadeeda iyo inaanay been ahayn taana waxay ku garatay oo arrintaa inay aaminto keenay limaa dahara laha wixii uga muuqday awgeed ama u caddaaday oo min alcalaamaati astaama ah addaalati calaamadahaasoo tusinaya calaa nubuwatihi rasuulka nebinimadiisa mundu safratihi laga bilaabo markii uu u safray uu safray maca khaadimihaa maysara iyadoo weheliyo addoonkeedii maysara ee shaam u safreen waxyaabihii uu maysara uga warramay iyo dee intii ka dambaysay wixii rasuulka ay ka arkaysayba ayaa xoojiyey oo ku dhiirigeliyey inay rasuulka alayh isalaatu wasalaam rumayso wa awalu man ciddii u horraysay ee aamana rumaysa bihi rasuulka min alrijaali ragga xaggooda marka la eego abu bakrin isidiiq weeye waa abu bakrin radi allahu canhu wa kaana waxa uu ahaa abu bakr sadiiqahu rasuulka saaxiibkii qabla bachihi intaan la soo dirin ka hor walam yachad manuu uga baranin abubakar calayhi rasuulka kadiiban wax been ah wa zayd bnu xaariata ayaa ka mid ahaa raggii waaweynaa ciddii u horreysay rasuulka rumaysa zayd bnu xaariata bnu shuraxbiil wa kaana waxa uu ahaa zayd mamluuka nabiyi sala allahu calayhi wasalam mid rasuulka addoon u ah fa actaqahu dabete rasuulku waa xoreeyey wa awalu man ciddii u horreysay ee aamana rumaysay bihi rasuulka min asibyaani carruurta xaggooda marka la eego waa caliyu bnu abi aalibin wa kaana waxa uu ahaa cali rabiiba rasuuli sala allahu aleyh mid rasuulka gurigiisa ku koray waqad dacaa abu bakrin abu bakar wuxuu ugu yeedhay islaamnimada man yuxibuhu ciddii isagu u jeclaa wa yuxibuunahu iyaguna isaga jeclaa fa ajaabahu waxaa dabeeta aqbalay jamcun kaiirun jamac badan baa aqbalay oo diintii sidaa ku qaatay minhum waxaa ka mid ahaa cuhmaan bnu cafaana radia allahu canhu haaliu alkhulafaa'i araashidiin alkhulafaau araashiduun koodii saddexaad weeye wazubayru bnu lcawaam waxaa kaloo ka mid ahaa raggaa abubakar gacantiisa ku soo islaamay azubayr bn lcawaam iyo raggaa kale aanu sheegnay as'ila man walu man aamana bihi min annisaa dumarka xaggooda marka laga ciddii horraysay rasuulka rumaysaa waa ayo man walu man aamana bihi min alrijaali ragga xaggooda marka la eegayaa ugu hor rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam man walu man aamana bihi min asibyaan carruurta xaggoodana yaa ugu oo rasuulka rumeeya maadaa camila abuu bakrin abuu bakar muxuu qabtay oo uu sameeyey bacda islaamihi islaamnimadiisa kadib alkhulaasa walu man aamana bihi ciddii ugu horraysay ee rasuulka rumaysaa asayidatu asayidatu khadiija waa gabadhii khadiijo la odhanayay waa xaaskiisii wa abuu bakrin isidiiqu baa isna ka mid aha wa caliyu bnu abi aalib baa ka mid aha uma dabeetana dacaa abuu bakrin abuu wuxuu ugu baaqay islaamnimada asxaabahu raggii ay saaxiibada ahaayeen ka cumaan bni cafaana sida cumaan binu cafaan zubayr bnu cawaam fa aamanuu dabeeta waa rumeeyeen iyo raggaa kale ugu yeedhayba saasay ku qaateen islaamnimada addarsu saadisu cashara darsiga lixiyo tobnaad addacwatu jahra waxa uu ku saabsan yahay darsigani addacwatu dacwaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam jahran xaalay tahay mid waxa weeye kor loo qaadayo waa dacwaddii oo la muujinayo waxaa laga baxayaa hadda sidii siriga ahayd ay wax socdeen waaya sida hore aynuu soo tilmaannay dacwaddu markii si siri ah ay u bilaabantay warkaasi si hoose ayuu u faafay ilaa markii dambe uu dushaba u soo baxayoo dadka in badanoo ka midi ay ogaadeenba markii dabeetana dadkii ay iskaba ogaadeen intoodii badnayd jamaaco iyo urur dee muslimiin ahina ay soo baxeen oo mu'miniin ahi ayaa dabeetana waxa weeye dacwaddii kor loo qaaday istamarat iddacwatu siriyatu dacwadda siriga ahi waxay socotay halaaa sanawaatin saddex sano ayay socotay ajaaba waxaa aqbalay oo dacwaddaa iyo islaamnimadaa qaatay fii ahnaa'iha ay fi anaai dacwati siriya dacwaddaa sirigaah intii ay socotay dhexdeeda waxaa islaamnimadii qaatay kaiirun min alshraafi wاlmawaali in badan oo ka mida min alashraafi mudantii waalmawaali iyo addoomihii in badanoo mudantii qoreysheed ka mid a iyo addoommihii in badanoo ka mid a ayaa diinta sidaa ku qaatay oo dee dacwadda ha lagu kala bataba aqbalideedi waxaa u badnaa dadka ducafada iyo dadka jiriicda san iyo addoommaha u badnaaye rag badan oo ashraafu quraysh ahna dacwadda intii ay siriga ahayd bay qaateenba oo ilaahay subxana wa taala u waafajiyey bacda daalika intaa kadib markii dacwaddii siriga ahayd saddex sano ay socotay umira sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la faray biljahri inuu kor u qaado dacwadda oo si muuqata oo la arkayo oo meeqaamkeedu sarreeyo dadka uu u gaadhsiiyo oo aan la qarinin biqowlihi tacaala baana arrintaa lagu faray hadalka alla uu yidhi fasdac bima tu'maru waacrid can ilmushrikiin nebi muxamedow wixii lagu faray kor u qaadoo muuji gaaladana ka jeeto ha u joojinin fa sacida dabeete rasuulku wuxuu fuulay markii aayaddaasi ay soo degtay amarkaana la siiyey cala safa buurta safa la yidhaahdo wanaadaa wuxuu u dhawaaqu u baaqay qowmahu tolkii waa qurayshe ayuu u yeedhay falamma ijtamacuu markii ay isu yimaadeen qaala lahum wuxuu ku yidhi hal tusadiquunanii ma iga rumaysanaysaan fii maa uhbirukum bihi waxaan idiin sheegi doono ee aan idinka warramayo maydun iga rumaysan oo arrintaa dhagama u fa qaaluu waxay dhaheen jamiicuhum dhammaantood nacam haa waanu ku rumaysanayna waayo waxay dhahen maa jarabnaa kaagama annaan baranin calayka korkaaga kadiban wax been ah kuma annaan baranin mundu nash'atika laga soo bilaabo yaraantaadii ila al'aana ilaa maanta laga soo bilaabo yaraantaadi iyo korriinkaagii hore markii aad hana qaaday ilaa yawmina haada oo aad nala hadlayso wax been ah baanaan kaaga baranin sidaa awgeed waanu ku rumaysanaynaa fa qaala sala allahu calayhi wasalam dabeete rasuulku waxa uu ku yidhi anqiduu anfusakum war hoy nafihiinna ka badbaadiya min annaari naar innii anigu nadiirun lakum waxaan ahay mid idinka digaya min cadaabin shadiidin cadaab daran baan idinka digayaaye nafihiinna badbaadsada faqaala lahu faqaala dabeete waxa uu ku yidhi lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam cammuhu adeerkii oo abulahabin ahaa tabban laka hoog iyo halaag baa kuu sugnaaday yaa muxamedu ali alihaadaa jamactana intaasaad noogu fa faanzala allahu waxa ilaahay uu ka soo dejiyey fii xaqihi ninkaa xaqiisa iyo wuxuu mudan doono suurat almasad waa suuratu tabat weeye tabat yada abi lahabin wa tabba ilaa akhiri suura gebigeedu suuraddu maxay ka sheekaynaysaa isaga iyo islaantiisa soo ma waxay mudanayaan markaa dacwaddu si jahriya ayay ku bilaabantay kadib markii saddex sano ay si hoose u socotay oo si siri ay ku socotay dacwaddaa siriga ahi ama in si hoose ay u socotaa waxay ka qayb qaateen warkeeda in la helo oo dadyow badani warkii ay helaan oo warkaasi uu gaadho kadibna dee iyadoo warkii waxoogaa la hayo baa markii dambena lagu yeedhiyey oo dadki waxa weeye la amray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu si toosa ah ugu sheego kor u qaado aayadaasaana ilaahay ku amraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin aayaddaasi markii ay soo degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam amarkaa isagoo fulinaya dacwaddii korba u qaado si siriya si jahriya ayaa waxa weeye uu ugu dhawaaqay waxaa kaloo dee soo degtay aayadda kale ilahay ku tilmaamaya wa andir cashiirataka alaqrabiin labada aayadoodba waxay tilmaamayaan dacwaddii in la muujiyo aayadda hore markii ay soo aayadda waa andir cashiirataka laqrabin markay soo degtay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu isugu yeedhay xigtadiisii oo dhan laba jeer buu la kulmay sida kutubta siiradu ay tilmaamayso markii koowaadee uu yeedhay dacwaddii uu bandhigay ninka abulahab la yidhaha adeerkii ahaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam baa markiiba buuq ku furayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku uhi haddii aad nala hadlaysa muxamedow nala hadalo waanu ku dhegaysane laakiin kuwaa subaadee diintoodii bedelaha nagala hadlay wax kale noo sheeg markuu arkay ninka inuu buuq furay rasuulku waa iskaga aamusay alayhi isalaatu wasalaam mar labaad buu haddana isugu yeedhay oo gurigiisa uu ugu yeedhay qaraabadiisii iyo xigtadiisii sidii si lamidubu haddana buuq ku furay laakiin markii dambe abu aalib iyo rag kaleoo ka mida qaraabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa rasuulka u muujiyey garab istaag yaanay islaamnimada qaadaninbe eh kadib baa rasuulku wuxuu ku dhiiraday markii xigtadiisii qayb ka mida uu ka helay qaar xoojinaya inuu dacwaddii kor u qaado oo buurta safo uu fuulo oo dabeetana uu quraysh baaq guud ugu baaqo islaamnimadana uu ugu yeedho insha alla darsiga dambeynu ku faahfaahin doonaa wallahu aclam wabillahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina moxamed